alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu waslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii koob iyo tobnaad oo ka mid a kitaabkii khulaasatu nuur lyaqiin fii siirati sayidi almursaliin oo iska lahaa asheekh cumar ibnu yaxya bnu cabdiljabaar raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay halka musanifku uu yidhi addarsu araabic wathalaathuun casharka soddon iyo afraad alhijratu ila daa'if in la aado loo hijroodo meesha daa'if loo yaqaano lamaa goortii ra-aa uu arkay alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama istahaanata qurayshin quraysh liididdeeda bihi asaga ay liidayso haajara wuu hijrooday fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad ila daa'ifi daa'if ayuu u hijrooday maca zayd ibni xaarihata zayd ibnu xaaritha isagoo la socda wa tawajaha wuxuu u jahaystay ilaa thaqiifin qolyo reer thaqiif la yidhaahdo wa dalaba wuxuu ka codsaday minhum ayaga nusratahu uga gargaaridiisa calaa qowmihi tulki ay uga gargaaraan fa radduu way u jawaabeen calayhi dushiisa raddan jawaabid qabiixan foolxun wa amaruu waxay fareen sufahaa'ahum waxmagaratadoodii iyo wa cabiidahum addoommadoodii an yasubuuhu nebiga inay caayaan wa ramowhu waxay ku ganeen bilxijaarati dhagaxaan xataa saala ilaa uu dareeray oo shumay addamu dhiigu min caraaqiibi rijlayhi labadiisa lugood faylahooda ama seedahooda wa kaana zayd bnu xaarisata wuxuu ahaa yamnacu mid ka difaaca canhu nebiga xaggiisa al axjaara dhagaxaanta lagu tuurayo oo lagu hoobinayo xataa usiiba ilaa laga dhaawacay bijaraaxaatin dhaawacyo ilaa lagu asiibay fii ra-sihi madaxiisa musanifku halkan ee falamaa goortii lam yanal uusan gaarin minhum ayaga xaggooda khayran wax wanaag ah rajaca wuu noqday ilaa makata maka ayuu u noqday bacda an makatha intuu nagaa ka gadaal baynahum ree daa'if dhexdooda shahran hal bil musanifku halkan wuxuu kaga hadlayaa raxmatullaahi calayhi hijre nebigu uu hijrooday daa'if qolyaha kitaabkan tacliiq iyo wax kule hoostan waxay ku qorayaan an malaynahay maktabadii daabacday inay yihiin istidraakum bay yidhahaan lambar wan sooma jeedaan ka daba tag idiin qora kutubta qaybu qoraya an malaynaya markuu qoray alhijratu ila daa'if wuxuu leeyahay lacalahu waxaa laga yaabaa min alkhata'i gaf inay tahay an yusamaa in lagu magacaabo dahaabuhu aadidiisa ila daa'ifi daa'if waada hijratan hijra in lagu magacaabo faqad canwana alimaamu ibnu kathiir ibnu kathiir baa ciwaan u sameeyey lihaada almowduuci mawduucan fi lbidaayati wannihaaya kitaabkiisa albidaaya wannihaaya bicinwaan wuxuu cinwaan uga dhigay faslun fii dahaabihi sala allahu calayhi wasalama ilaa daa'if fasal waxay u tahay nebiga aadidu aaday daa'if yadcuuhuma isagoo ugu yeeraya ilaa diinillaahi diinta alle walam yusamiha ibnu kathiir ibnu kathiir kumuusan magacaabin hijratan hijro li-anna alhijrata hijradu takuunu waxay ahaanaysaa min bilaadi alkufri dhul gaala in laga tago ilaa bilaadi lislaami dhul islaamna la aado waddaa'ifu magaalada daa'ifna anadaaka markaas lam takun ma ahayn bilaada islaamin dhul islaam wallahu aclam buu yidhi tan laftirkeedoo tacliiqa ay hoos ku qoreen waa ila khaldan tahay oo sax ma aha sababtu waxa weeye waxaynu soo marnay hijratu alhijratu ila alxabasha saxaabadii maka ka hijrato ardulxabash aday soo garan maysaan hijra lagu magacaabay ayadoo aysaa tahay ardulxabash tay u socdaan oo u hijroodeen dhul islaan ma ahayna dhul gaalay ahay tanna waa la mid marka in hijro lagu magacaabo inay dhul gaalo ahayd keliya ma diidaysa taasi taasi waa qodob qodobka labaad tacliiqa labaadoo hoos ay ku qabteen waxaa weeye zayd ibnu xaarisa markii madaxa laga dhaawacay ayaana midii qoraya fa ataahu jibriilu jibriil baa u yimid wa qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga in allaaha alla amaranii wuxuu i faray an uctiyaka inaan ku siiyo fii qowmika tolkaa limaa maa shaygi dartiisanacuuhu ay kuu sameeyeen maca kala jirankaaga waxaa weeyaan an utiica ka dheh inaan ku atiico fii qowmika waxaa weeyaan qowmkaaga dhexdiisa limaa sanacuuhu macaka waxay kugu sameeyeen dartiis waxaad rabtid baa laguu samaynayaa waxadso fa qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi allaahuma hdi qowmii ilaahu tolkay soo hanuuni fa innahum ayagu laa yaclamuuna waxba garan maayaane faqaala jibriilu jibriil baa wuxuu ku yidhi lahu nebiga sadaqa run buu sheegay man ruuxiisa maaka kugu magacaabay alra-owfa alraxiim ah ra-uuf iyo raxiim ruuxii kugu magacaabay allah baa ku magacaabay run buu sheegay falamaa lam yanal minhu khayran rajaca halkaasna lambar buu ii qabtay walamaa kaana markuu ahaaday binakla meesha nakla loo yaqaano waa mowdicun qurba daa'if waa meel daa'if ku dhow mawdicin qurba daa'ifi waa meel daa'if ku dhow wafada calayhi waxaa usoo wafdiyo wafdi ahaan ugu yimid nafarun koox oo min aljinni jin ah kuwaasoo yastamicuuna alqur-aana qur-aanka dhagaysanaya wahum ayaguna miman dad ayay ka mid yihiin yantamuuna u nisba sheegta ilaa muusaa nabi muuse salawaatullaahi ilaahay naxariisyaalihii iyo wasalaamuhu nabadgelyada calayhi muuse dushi ha ahaato falamaa samicuuhu markay maqleen ansatuu lahu way u dhagraariciyeen wa rajacuu waxay u noqdeen ilaa qowmihim talkood mundiriina xaalay yihiin kuwa digaya wa ablaquuhum waxay gaarsiiyeen khabara rasuuli rasuulka warkiisa sala allahu caleyhi wasalama waqad qasa allaahu alla waa uga qisooday qisatahum qisadooda fii suurati ljinni suuratuljin buu ilahay uga warramo musanifku matnigan shan qodob baa ku qoran qodobka koowaad markuu sanadkii tobnaad nebigu arkay qolyahan qureyshayd inay aada u dhibayaan laba qof oo macquul ahayd oo garab taagnaan jirtayna uu waayey oo khadiijo iyo abuu taalib ahayd nabigu wuxuu aaday sala allahu calayhi wasalama magaalada taaif la yidhaahdo waa ardulxijaaj bay ku taallaa markay ku dhowda zayd ibnu xaaritu addoonkiisii uu xoreeyana waa la socdaa magaaladaa waxaa degan qolyo reer thaqiif la yidhaahdo wuxuu ku yidhi niman yahow qolyihii aan ka dhashay kitaabkii ilaahay inaan meel mariyo waa iga diideene rasuul ilaahi baan ahay iraaco i rumeeya garabna igu siiya diintaas ilaahay qolyahan idulminayana iga dhacasha si xun bay ula jawaabeen marka bal intaa keliya ma aha odayaashoodibu inta la hadlo wuxuu ku yidhi haddiidaan waxba iga yeelaynin cidna ha ii sheeginina markaasay dumarkii iyo ciyaalkii ku fasaxeen oo waxay yidhahdeen meel saara dhagax tuur bay ku bilaabeen markaasay u dhagax tuurayeen u dhagax tuurayeen madaxaa waxaa lagaga dhuftay daqaro dhiig baa ka sumay ilaa dhiiggii cirbaha nebiga sal alla alay waslam uu ka dareer dhagaxaa lagu tuurayaa waxaa isaga dhigayey zayd ibnu xaarita jacaylkuu nebiga u qaba sala allahu caleyhi wasalam markuusan wax khayra ka gaarin muddo dheera uu la joogay oo waxa weeyaan bil ah nebigu waa isaga soo noqday sala allahu caleyhi wasalam makadiisii uu ka yimid ayuu ku noqday qolyaha magangeliya gaalo ah qolyaha magantoodii buu marka ku noqday lamaa goortii ra-aa uu arkay an rasuulu rasuulku sala allahu caleyhi wasalam istahaanata qurayshin quraysh liidideeda bihii nabiga ay liidayso haajara wuu hijrooday fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad ila daa'ifi magaalada daa'if ayuu u hijrooday maca zayd bni xaarithata asagoo zayd ibnu xaaritha la socda wa tawajaha wuxuu u jahaystay ilaa thaqiifin reer thaqiif wa dalaba minhum ayaga wuxuu ka codsaday nusratahu uu gargaaridiisa calaa qowmihi tolki uga gargaaro fa radduu way celiyeen calayhi dushiisa raddan celin qabiixan foolxun wa amaruu waxay fareen sufahaa'ahum waxmagaradkoodii iyo wacabiidahum addoommadoodii an yasubuuhu inay caayaan waramowhu waxay ku ganeen bilxijaarati dhagaxaan xataa saala ilaa uu socday addamu dhiigu min caraaqiibi rijlayhi labadiisa lugood seedahooda ama waxaa weeyaan faylaha wa kaana zayd bnu xaarithata zayd ibnu xaaritha wuxuu ahaa yamnacu mid difaaca nabiga canhu nebiga xaggiisa al axjaara dhagaxaanta ayuu ka difaacayo dhagaxa nebiga lagu tuurayuu isaga dhigayaa xataa usiiba ilaa lagu asiiboo lagu dhuftay bijaraaxaatin dhaawacyo fii raasihi madaxiisa falamaa goortii lam yanal uusan gaarin minhu xaggiisa khayran wax wanaag ah minhum yud qremsa minhum ya hum soo maaha saasaa qurux badan falamaa goortii lam yanal uusan nebigu gaarin minhum qolyaha ree thaqiif xaggooda khayran wax wanaag ah oo ujeedadu lahaana uusan ka gaarin ma difaacin magangelya ma siinin ma rumaynin rajaca wuu noqday ilaa makata maka ayuu u noqday bacda an makatha intuu nagaa ka bacdi beynahum dhexdooda shahran bil as-ilatun su-aalo mataa haajara goormu u hijrooday annabiyu nebigu sala allahu caleyhi wasalama ila daa'ifi magaalada daa'if sanadkii tobnaad markuu arkay inay liidayaan man haajara macahu yaa la hijrooday la jirankii zayd ibnu xaaritha ilaa man ruuxeebuu tawajaha u jahaystay ilaa thaqiif hal ajaabuu ma aqbaleen oo ma yeeleen dalabahu codsigiisii maya man ruuxeebaa kaana ahaa yudaaficu mid difaaca canhu xaggiisa zayd bnu xaarisa ka muddatu iqaamatihi nagaanshihiisa muddadiisu maaqay ahayd beynahum dhexdooda uu nagaa bil alkhulaasa gebagabo lamaa goortii ishtada uu darnaaday al adaa dhibku haajara nebiyu nebigu waa hijrooday sala allahu calayhi wasalama ila daa'ifi daa'if ayuu u hijrooday ayib huwa asaga iyo wasayd ibnu xaarithata wa carada wuxuu usoo bandhigay amrahu taladiisa calaa thaqiifin ree thaqiif faradduu way celiyeen way u jawaabeen calayhi dushiisa raddan jawaabiid qabiixan qaab daran oo foolxun wa aadowhu way dhibeen wa kaana saydun zayd wuxuu ahaa yadfacu mid difaaca canhu xaggiisa nebiga al adaa dhibka ayuu ka difaaci jiray addarsu alkhaamisu wathalaahuun darsiga soddon iyo shanaad israa'uhu waa nebiga dheelmintiisa sala allahu caleyhi wasalama iyo wa micraajuhu kori kor uqaadidiisa al israa walmicraaj waa laba qodob labada qodob waxay kala yihiin israagu waxa weeye asagoo magaalada maka jooga oo gurigiisa jooga baa hameyn la qaaday bahal buraaq daabad buraaqa la yidhaahdo oo dameerkana ka yara roon baqashana ka yar markay meel fiirisana inta ugu dheer araggeedu meeshuu gaara hal mara ku tilaabsanaysa baa loo keena ayadiibuu fuulay wahmiynimo way qaaday wadankan hadda loo yaqaano israa-iil meeshay degan tahay masaajid ku yaalo baytulmaqdes loo yaqaano masjid ul aqsa masaajidkaasaa la geeyay masaajidkaasu ku tukada marka waa islaamiynimo masaajidkaasna qofka caadiga ah wuxuu u socdaa bil ama laba bilood isla markiiba way loo orday meeshii buu geysa kusoo tukaday halkaa markuu marinayo intaa marka waxaa loo yaqaana al isra israhu waa guurayn in la guureeyo fa asri bicibaadati so qur-anku min arag al isra waa guuraynta habeenkii la guuraysiiyo qur-aankan waa kan subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlahu waxaa xumaaniya dhibba ka hufan ilaahiga dheelmay addoonkiisii masjidka xaraamkaana ka dheelmay waa mako ila almasjid alaqsaana geeyey waa masjid alaqsa kan hadda yuhuuddu haysato magaaladiisa markuu tukaday ba haddana la qaadaa xaggee cerkaa loo qaado awal dhulka eed wuxuu ku safrayay baqashiina halkaasay kaga harto malku jibriil baa kaxeeyey toddobada ciroo oo is dul saaranba waa la dhaafi toddobada samaba wuu dhaafa nebigu sal ly slam salaadaha lagu soo waajib marka taas cirka marka loo kaxeeyey almicraaj baa loo yaqaan tii maka inta laga kaxeeyey loo kaxeeyey baytulmaqdisna maxaa loo yaqaan al israa al marka taasaa loola jeedaa israa nabiga guuraysiintiisa sala allahu calayhi wasalama iyo wa micraajuhu kor u qaadidi fi sanati alxaadiyati casharata sanadkii koob iyo tobnaad akramahu llaahu ilaahay baa wuxuu ku maamuusay bil israa'i guurayn iyo walmicraaji koruqaadid fal israa'u guuraysiintu huwa asagu tawajuhu nebiyi nebiga jeesashadiisa weeye iyo aadidiisa sala allahu caleyhi wasalam leylan hameen min almasjidi masaajidkii alxaraam ee xurmada ahaa ila almasjidi alaqsa masaajidkii foga walmicraaju micraajkuna huwa asugu sucuuduhu nabiga koridiisa weeye sala allahu caleyhi wasalam ilal caalami caalamkii uu koray al culwiyi ee sarreeyey caalamka sarreeye waa maxay waa samaawaadka wa fiihi sanadkaa dhexdiisa ah furidat lagu soo waajib yeelay alsalawaatu salaadaha alkhamsu ee shanta ah wa fii sabiixati leylati l israa'i hameenkii la guuraysiiyey subaxdeedii callamahu jibriilu jibriil baa wuxuu baray asalaata salaada iyo wa awqaatiha iyo waqtiyaasha la tukanayo salaadaa lagu soo waajib yeelay konton salaadood bay ahaayeen maalinkii hameenkii la tukanayo ilaahu iga fudude ilaahu ma awoodi karo suu ugu hayay baa shan xaba laga soo reeba shantan salaadood caadiga hama naqaano markaasaa waxaa lagu yidhi hunna khamsun xagga tirada waa shan salaadood xagga ajarka iyo thawaabka iyo khayrka laga helayana konton salaadood qof tukaday la ajar yihi ayib hoostaa lambar buu qabtay micraajka markuu ka hadlayo wuxuu yidhi wakhtulifa waa la isku khilaafay fiihi dhexdiisa akaana miyuu ahaa biljismi iyo waruuxi nabiga jasadkiisa jasadku waa jirkaan iyo ruuxda naftia ah, labadaba miyaa la qaaday faqad oo keli ah am am biruuxi mise ruuxdo keliya faqad oo keli ah maxaa loola jeedaa wuxuu leeyahay waxaa la isku khilaafay nebiga markii la guuraysiinayay mariyo kaliya ahayd oo isagoo meeshiisa iska jiifaad la tago meelaha lasoo marmariyo baytulmaqdis uu soo maray oo kor uu aaday mise may kulligiiba waa la qaaday fa jumhuuru ahli sunnati ahlu sunnaha badankoodu waxay qabaan calaa annahu dheelmiddaasi bihimaa labadaba inuu ahaa macan wada jir jasadkiisa iyo ruuxdiisaba inay israaceen amaa caa-ishatu caa-isha iyo wa mucaawiyatu mucaawiya iyo walxasanu xasan fa inahum ayagu yaquuluuna waxay leeyihiin biruuxi ruuxda keliya ahayd faqad oo keli ah musanifku meesha wuxuu ka hadlayaa afar qodob sanadkii koob iyo tobnaad ilaahay baa wuxuu ku maamusay al israa walmicraaj maadaama adeerkii ka dhintay xaaskiisii ka dhimatay gaaladii ay dhibahayaan ilaahay wuxuu ku barwaaqeeyo horta inaa waxaaba rumeeyeyba jinba somayna soo haddeer jin inuu rumeeyey jinba hadalkiisa dhagaystay waaba rumeeyeenba gaaladii marka waxayba u tahay caqli celin oo war idinkii bani aadamka ahay idinla dhashana waad beeninaysaan jin oo aan xataa bashar bani aadam ahaynna waaba rumaynayaan jinkiibaa rumeeyey kow malaa-ig baa kaxaysay labo al-israa walmicraaj baa dhacay saddex salaado iyo khayraad kalaas lagu soo waajib yeelay marka ilaahay baa garabkaaga awayay kuwaasu hadday waxa weyaan dhib kuu geysteen al-israa wuu ka hadlay maxaa la yidhaahdaa waa jeensiga nabigu uu jeensay sal alla alay waslam iyo aadidda u aaday hameen masjidul aqsa micraajkuna waa kor aadidiisii caalamka sare uu aaday sanadkaasaana salaadaha lagu soo waajib yeelay salaadii subax hameenkii lagu soo waajib yeelay salaadii subax markii la gaaray baa waxaa la baray salaada subax salaadahoo dhan iyo awqaadda ay leeyihiin subaxu intaasu leeyahay duhurku intaasu leeyahay casarku intaasu leeyahay fi sanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad oo nabinimada ka mida weeye akramahu llahu ilaahay baa ku karaameeyey bil israa'i guurayn iyo walmicraaji koru fal israa'u guuraysiintu huwa asagu tawajuhu nabiyi waa nabiga aadidiisa sala allahu caleyhi wasalam leylan hameen min almasjid alxaraami masaajidkii xurmada lah uu ka tago ila almasjid alaqsaa masaajidkii fogaanta badnaana uu aado walmicraajuna huwa asagu sucuuduhu waa nabiga koridiisa sala allahu caleyhi wasalama ilaal caalami caalamkii uu koro alculwiya ee sarreeyey wa fiihi sanadka dhexdiisaa furidat lagu soo waajib yeelay salaadaha alkhamsu ee shanta ah wa fii sabiixati leylati lisraa'i hameenkii la guuraysiiyey subaxdeedii callamahu jibriilu jibriil baa wuxuu baray asalaata salaada iyo waawqaatiha waqtiyaasheeda asilatun su-aalo fii ayi sanatin sanadkeebuu akramahu llaahu ilaahay ku karaameeyey bil israa'i guuraysiinta iyo walmicraaji iyo karuqaadida sanadkii koob iyo tobnaad mal israa'u israa muxuu yaha waa tawajuhi nebiga sal alla aleyhi wasalam mal micraaju micraajku muxuu yaha waa karuqaadidii maadaa maxaybaa furida lagu soo waajib fiihi dhexdiisa salaadaha shanta ah man callamahu yaa baray nebiga asalaata salaada iyo wa awqaatiha awqaadeeda jibriil alkhulaasa gebagebo fi sanati alxaadiyata casharata sanadkii koob iyo tobnaad akramahu llahu ilaahay baa ku maamuusay oo ku sharfay bil israa'i guuraysiin iyo walmicraaji korowqaadid wa fiiha sanadkaa dhexdeeda ayaa furidat lagu soo waajib yeelay asalawaatu salaadihi alkhamsa ee shanta ah wallahu aclam sala allahu wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed